alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى الظaalimiin washhadu an la ilaha ila اllah waliy الصaalixin washhadu ana muxamada cabduh rasuuluh ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu <clears throat> ikhwaani intaanan bilaabin muxaadarada marka hore waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan idin wada salaamo dhammaantiin si gaara runtii culimada masaajidka fadiilata sheekh cabdiraxiin abulcayneyn iyo sheekh cabdilwahaab iyo dhammaan in sha allahu tacaala culimada sheekh cabdiqaadir iyo dhammaan jumhuurta iyo musaliyiinta masjid alfurqaan iyo magaalada bambaasaba si gaara runtii aada iyo aad baan runtii u xiiseynayaa magaalada bambaasa in sha allahu tacaala iyo dadkeedaba dad fiican baatiin allah idin barakeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala dacwada masaajidkan iyo masaajida kale ka socotaba mubaarak allah ka dhigo intaa kadib in sha allahu tacaala waxaan rabaa inaan mowduuc idinla qaybsado mowduucaasoo la yidhaahdo alsacaada bayna alwahmi waalxaqiiqa sacaadadu waa farxad waa suruur iyo rayrayn iyo nolol wanaagsan oo mustaqira oo itmi'naan ku jiro lagu noolaado waxay u dhaxaysaa bayna alwahmi waalxaqiiqa wax jira iyo wax aan jirin labadaa qaybood bay u qaybsantaa shaki waxaan ku jirin ayuha alaxiba qof walba oo adduunka ku nool ee gaal iyo muslim qof weyn iyo qof yar qof walba wuxuu raadinayaa sacaada talabu sacaada inaad hesho nolol farxad leh soo sidaa maaha qof marka insha allahu tacaala labadaas shaqi ay leedahay baynu ka sheekayn doonnaa haddii aan la idmo muxaadaradan runtii inta ugu badan si ay dadka dullaabtaha iyo ardaydaba ay u ogaadaan haddii tawasuc iyo marjic ahaan ay u sii laabtaan kutub badan baa ka hadasha sheekh ibnulqayim raximahu llahu tacaala julla kutubihi kutubtiisa inta ugu badan wuxuu uga hadlaa sacaadada xaqiiqatan waxaa si gaara intaan xusuusta usii ururiyey asheekh ah, naasir eh, waxaan ujeeda sheekh eh, nasir bin sulaymaan al cumari ayaa isaguna aada risaalo fiican ka qoray qofkii marka dadka ardayda ah fiican tahay inay ugu laabtaan oo sii diyaarsadaan oo iyaga naftoodu ay u helaan insha allahu tacaala weel sacadada maadada la yidhaahdo haddii la fiiriyo maadatu sacada waxay ku wareegtaa asal ah asruur waalkhayr wax fiican bay maadadu inta badan ku wareegaysaa culammaau nafsi iyo waxay dhahaan waa shucuur iyo dareen mustamir oo joogto ah kaasoo ku tusinaya itmi'inaan ariixiya bahja farxad mar walba qofka uu nolol fiican uu ku nool yahay oo farxadeed su-aalo ayaan rabnaa marka qeybta hore oo muxaadarada ah oo ah wahmiga iyo wax aan jirin inaan keenno sacaadadu ma ku jirtaa filmaab xoolaha sacaada ma ku jirtaa inaad qofku yahay qof taajira oo maalqabeen ah sacaadadu ma tahay fii nadari kathiirin mina in badan oo innaga inaga mida aragtideenna jawaabtu haabay noqon oo dadka waxaan u aragnaa marar badan waxaa la arkaa dadka xoolaha badan inay sacaade iyo rayrayn ay ku nool yihiin laakiin xaqiiqadu waa khilaafa dalik sidaas ma aha nin shaacirabaa wuxuu yidhi walastu ara sacaadata jamca maalin walaakina taqiya huwa saciidu walastu ara sacaadata jamca maalin sacaadada uma arko xoolo la uruuriyo walaakina saciida huwa taqiyu saciid saciidiya qofka ku nool sacaadada dhabta ah waa qofka taqiga wa taqwa allahi khayru zaadi dukhran wa cinda allahi lilatqa masiidu haddaba jumlat lqowl waxaa weeye laysa kul qof kasta oo xoole leh saciid ma ah asxaabu farawaad dadka maalka badan iyo guryaha tirada badan iyo baabuurta badan iyo adduunka iyo bisnisyada aad aragta inay kala rogaya dadkaa waad waxaad ogaataan way dhibaataysan yihiin xaqiiqadu waa sida idinkuna waa ogtihiin qof walba qofka ganacsiba ah, hadda dadka ragga qaar ku jiraan aw raggii ganacsadaha waaweyn ahaa masaajidda may ma fadhiistaan waqti ma u helaan haye miyey ee waqti raaxe iyo ma helaan habeenkii baa laga yaabaa inay soo dhacaan iyagoo tacbaan oo maanta dhan wareegay oo maanta dhan waxay kale oo boqol xisaabood usii dhiman tahay wakhti uma hayo sacaada marka agtiisa ma taalo waxay ku wareersan yihiin jamculmaal xoolaha sidii loo uruurin lahaa waxay ku wareersan yihiin xifdulmaal sidii loo ilaalin lahaa waxay ku wareersan yihiin khawf iyo cabsi ka haysata inay dayacmaan inay timaado hal mar waad aragteen suuqa waxaa ku dhaca adduunka hadda qaraaraadka iyo waxyaabaha go-aamada hal maalin la sheegay ayaaba lagu falisaa oo qof dhan ku kacayaaba nin maalqabeen ahaa baa waxaad maqlaysaa go-aanka caawa ga laga sheegay beri suuqii dhulku galay sidaa ma wixii dhannaadahaysay taxgu ka baxa xalay baa lagu kala kacay inta adigu huruday go-aan baa soo baxay fulaan iyo fulaan dowlad hebel dowlad baa isku dhacay ingiriiskaa yurub ka baxay markaa lacagtii dhulkay gashay xagee ka timid waxaan xoolihii xagee ka bixeen see lagu khasaaray xitaa marka qaar waxaa ku maskaxda qofka way ka weynaanaysaa marka qofkaasi maaha inuu sacaado ku nool yahay in badan oo ka midana xooluhu sabab waxay u noqdaanba fii halaaki inuu dhintaba qofka aw hebel ikhtidaaf xalay baa la dafay hebel waa la dilay ikhtiyaalaad baa lagu sameeyey xoolihiisa dartii buu dhintay wax kale uma dhiman marka sabab bay u noqdaan qisas ayaa jira cajab badan kuwaasoo weliba ku saabsan qeybtaas maalka asacaadatu walmaal qisada koowaad waa qisatu qaaruun qaaruun ayuha alaxiba hadihi alqisa alatii khalladaha alqur'aan oo qur-aanku inooga qiseeyey oo si cajab badan looga hadlay markuu soo baxay qaaruun fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih isagoo quruxdiisii iyo lebiskiisii iyo sidii dadkii madharkii ka muuqday aad tabakhtur iyo xaraga uga muuqata buu ku soo baxay ummaddii marka xitaa iyagu nadarka ay ku fiirinayeen way la yaabaneen inahu laduu xadin cadiim ninkani waa nin yacni ilaahay baa siiyey nasiib badanaa xooluu ilaahay siiyey bal dharka uu qaba arka sida yani dadku fii nadarihim way la yaabanaayeen laakiin ayuha alaxiba lamaa kafara biancumi illaah markuu nicamtii ilaahay ku gaaloobay muxuu ku dambeeyey fakhasafnaa bih wabidaarihi alard fama kana lahu min fiatin yansuruunahu min duuni illah wama kana min almuntasiriin khasafnaa bihi wabidaarihi alard isaga iyo waxa lawuxuu lahaaba dhulka lala simay dhulka ayaa lala simay masar baan mar joogi jiray waxaa la soo tusay qasru qaaruun qaaruun iyo qasrigiisii maraas masaaridu waa faraacino waxaa laga yaabaa intay hadda mardhu sameeyeen inay ku dhahaan waa qasrigii qaaruun adiga lagaa gadaayo laakiinun alcajab kulu lcajab waxa iga cajabgeliyey wuxuu ahaa markaad qasrigaa gasho taqriiban lix dabaq buu ka kooban yahay buxayratu qaaruun xoogaa maalin baa loo safraa markii qaahira laga tago markaad meesha aada tagto buxayrata qaaruun ee qasriga lagu geeyo lixda daba ka kooban ee meel u dhow baa lagu tusi guryo xagga oo meel waxoogaa u dhow meel duntay taqriiban waxaa lagu tusayaa guryo dumay salkoodii xiitaan wax aada moodid oo salkii uu ka joogo fakhasafnaa bihi wa bidaari alard gurigaa lixda dabaq ah oo khasnado isaga dhan meesha hadda inagu khasnadaha intii laga dhigo birtan lacagta la gashado ee guriga oo la dalooliyey baa qasnada ahaa oo maaragta lagu guri jiray nicamta mafaatiixdii dee aad garanaysaan ee tirada badnayd marka ninkii noocaa ahaa ilaahay sidaasu u galay markuu nimcanta ilaahay uu ku gaaloobay marka maalku ma noqdo sacaado ma noqdo fii nadar ma noqonayo sacaado xitaa hadduu adduunka nabad galo aakhiro kasoo qaad qof xoolo badan adduunka xitaa nabad galay oon laguba dhulkaba lala goynin aakhare maxaa u dambaynaya maya bnu khalaf waa cawaanu sidoodii maa aghnaa canii maaliya waxba ima tarin isagoo dhahayabuu ka baxaya qisada labaad waa qisa isagana aan rabno inaan keenno gabar la yidhaahdo kristina oo naasiin kristina waa gabar yonaan waddanka la yidhaahdo u dhalatay qisadeeda yaa lalcajab xaqiiqatan in amhilo laga soo qaado xataa min allah subxaanah wa tacaala daraba lana alamhilata min alkufaar gaaladaa amhilo laynooga soo qaaday iyo mihaalo wa xataa biismi hadihi lmara inaan ku soo qaadno oon qisadeeda iyo siday ku dambaysay aan kaga sheekayno ee qisadu waxay ahayd gabadhaas alfataat alyunaaniya waxaa dhalay nin milyuneer ahaa oo naasiin la odhan jiray oo naasiin rajul oo milkinaya milyaaraad dolaraad rajul iskale jusur iyo magaalooyin jasiirada keligiile rajul asaatiil baxriya iskale oo maraakiiba u shaqayso rajul sharikaad dayaraan iyo maaragtay keligii iskale adduun oo dhan buu lahaa laakiin yaa lalcajab hadii alfataah maata abuuha aabbaheed wuu dhintay wa maatad ummuhaa hooyadeeda way dhimatay wa maata akhuuhaa walaalkeedna waa dhintay wa baqiyad hiya alwariitha alwaxiida waxay soo hadhay iyadoo ah keli a qofka dhexlaya xoolihii aabbaheed oo dhan maca imra'a thaaniya dumar haweenay labaad uu qabay oday uu u guursaday oo ahayd iyaduna imra'atu john e kennedy ninkii la odhan jiray madaxweynihii maraykanka oo caanka ahaa waxa u guursadayna waxay ahayd in la yidhaahdo inahu tazawaja imra'ata john kennedy intaasay ahayd keliya in la yidhahdo shuhra iyo caannimo tacrif albunuud bunuud alcaqdigii zawaajka waxa ku jiray yacni sida loogu adkeeyo shuruuda haweeneyda inuu ninkaasi guursado milyoneerka ah anlaa tanaama macahu fii firaash weligii inayna la seexanin sariir waana lagu meheriya ogow weligii inaan sariir inay la seexanin ayib wa an yunfiqahaa xasaba ragbatiha malaayiina doolaraad waxay rabta inuu siiyo inuusan maskaxda ka qabsanin oo wax la yidhahdo sulda iyo awood uusan ku yeelanin waa la qoray markuu guursanaya waxaas la dhan laga saxiixay ayib haweenaydaas hooyadeed way dhimatay bacda xayaatin ma'saawiya aabbaheedii iyada dhex maray oo kadibna aakhiruhaa atalaaq uu ku dambeeyey walaalkeedna wuu dhintay kaana yalcabu bitaa'irati diyaaradiisiibuu isaguna ku ciyaaray nin maalqabeen iska ah aabbaheed waa dhintay xayaatada marka waxaasoo dhan dhex martay iyadaa soo hadhay oo keligeeda fii nadarina ow fii nadari kaiirin mina in badanoo inaga inaga mid ah waxaa laga yaabaa inay u arkaan aragtidooda inay tahay hadi lmara ah. ka waran haweeneyda intaa adduunka maalka noocaasa keligeed yeelatay ascad imraa fi lcaalam inay tahay soo ma rag badan waxaan u malaynayaan la kaftamay inay leeyihin taa ayaa guursada <laughs> laakiin iyadaa waxay tidhi ashqaa imra'atin fi lcaalam baana subxaana allah iyadaa tiri ogow su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi hal anti aghnaa imra'a fi lcaalam haweeneyda adduunka ugu xoolmaalqabaysan ma tahay waxay tihi nacam walaakinanii ashqa imra'atin fi lcaalam qofka ugu ayaan daran adduunka ayaana waxay ahayd sababta ay arrintaasina ku dhacday waxay guursatay markii ugu horreeyey nin maraykana waxay la noolayd bilo kadibna wuu furay ama way furtay kadibna waxay guursatay nin kale oo isaguna yunaaniya waddankeedii u dhashay isaguna bilow la noolaa isaguna wuu furay ama way furtay waxaa laga yaba in la yaabantiin markaan idhahdo way furtay <laughs> laakiin dumarka reer galbeedku ragga way furaan iyaga cayriya marka way dirayaan maxkamaday tegaysaa warqad baa la siinaya waa laga furayaa toosuu soconaya iyadaa soo furaysa habeen dhaweyd baan ka sheekeynayay nin maqhribi ah oo maqrib u dhashay morocco ayaa carabtu waxay ku baaban tahay maraykanka markay tagaan inay jinsiyadda helaan green car iyo wax jin iyo in sharciyada helaan inagu hadda qaxooti baan nahay soomaalideenna iyo qaxootiga waa la iska siiyaa sharciyada laakiin dadka carabtaa ma helaan sharciga marka kulligood dumarkaasay guursadaan oo qaarna isaga tagaan qaarna madowgaasay la nool yihiin dhowr sano kadib baa markuu la noolaadaa la siiya wiil yaroo marocaan aho baa masaajidka iigu yimid markaasaa waxuu maalmo ila joogay masaajidku fadha war maxaa dhacay islaantii baa isoo cayrisay haye oo maxay ahaydoo waan miyaad qabtay may ma qabin oo maxaa dhacay waan iskala joogay waa naag maraykan oo madow ugu la nooliyah oo iskala joogaa kadibna waaba soo cayrisay maalmo markuu joogay baan waayey ninkii oo muddo kadib uu ii yimid isagoo haddana maalin labisan bisan baan arkayoo markaasaa waxaan idhi xaggeed ka timid markaasuu yihi islaantii baan ku laabtay markaasaan waa miya kusoo rajciyeysatay dabcan iyagaa rajciyeysanaya meeshii raggu wax ka rajciyeysan jireen habeenkii rabtana way ku cayrin habeenkii rabtana waa ku yeeranaysaa marka way rajciyeysatay buuri sidaasay xayaatadoodu kula noolyihiin mararka qaarkood ayib almuhim haddana waxay guursatay gabadhii christina nin ruushka u dhashay qima alra'su maaliya tajtamicu maca qima ashuyuuciya la yidhahda halkan oo kale ruushku sidaad ogsoon tihiin xitaa ma ogolaa la yidhahdaa laba qol ka badan inaad milkido xitaa qofka ruushka inay khaadimad kuu shaqayso ma la ogola gabadhii adduunka ugu xoolo badnayd baa ruushka tagtay markaasaa la yidhi aduu gurigaaga ka shaqee laba qol ka badanna ma yeelanaysid saxafiyiintaa weydiiyo waxay ku yidhahd maxaad ku dooratay shuuciyadan iyo adigoo halkaa ka yimid waxay tidhi abxathu sacaada sacaadaan raadinaya wax halkani keenay waa sacaado aan raadinayo ninkii sanad buu qabay isaguna waa furay nin faransiisay guursatay oy markii dambe gabar u dhashay xaflad bay marka faransa ku qabatay saxafiyiintiibaa u yimid oo meeshaan uga soo soconnay waxay ku yidhaahdeen hal anta akhnaa imra'a ma tahay qofka adduunka ugu xoolo badan oo dumara inta la og yahay waxay tihi nacam haa walaakinanii ashqaa imra'a fi lcaalam waxaana qofka adduunka ugu ayaan baranba ee ku nool markii dambe argentiin waddankaasa waxaa la yidhi iyada oo maqtuula laga helay miyaa la dilay mise iska dhimatay halkaasay ku dambaysay marka ayuha laxiba waxaan usoo socda waxaa weeye oo amhiladaa u keenayna inaan nidhaahno xoolo badani sacaadiyo rayrayn maaha wallaahi sacaadiyo rayrayn maaha guriga dabaqa ah u fiirsada guriga dabaqa ah ee lix iyo tobanka dabaq ama labaatanka dabaq ka kooban ee laga yaaba hal nin iyo hal haweeney inay leeyihiin nin bawaaba baa ilaaliya oo hoosta fadhiya waddanka masar oo kale dadkii tegay baa yaqaan nin bawaaba baa hoos fadhiya oo qolka u hooseysae waardiyaha baa loo sameeyo isagu degan yahay sideed caruurana wuu leeyahay ninka lix iyo tobanka dabaq iskalena waxaa laga yaabaa hal cunug buu le ama labuu leeyahay tacaasay ku nool yihiin sacaadada ninkaas hoose ee rakiifka iyo ceeshka iska cuni baa ku nool waxaa oo dhan qoslaya waxaa oo dhan faraxsan waxaa oo dhan halka labadaasna iyagoo islacnadaya baa laga yaabaa inuu midkoodba mar uu gurigaa koro ayna sacaada marka hadday maal tahay ninka la yidhaahdo bill gate waa ogtin waad maqasheen bill gate waa ninka shirkadan microsoft ee adduunka caalamka qabsatay teknolojiyada iska leh waa mu'asiskii isagu sameeyey waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada seattle washington oo aniga aan ku noolahay buu degan yahay markuu ninkaasi madrasada iskuulka ku jiray baa wuxuu yidhi soddon sano markaan gaadho milyuneer baan noqon doonaa ilaahay amarkii koob iyo soddon sano markuu gaadhayna milyuneer buu noqday ninka xoolihiisa ka hadda inaga dhammaaday miqyaaskii la sameeyey waxay noqdeen sagaashan bilyan bay noqdeen haada arajul xoolaha intaa leeg leh afar iyo toban saacadood buu kursi ku fadhiya u shaqeeyaa arbacata cala shara saaca cala tawaali oo uusan fariisanin uu iska kicin amraad iyo jirooyin ay u dheer yihiin dayib afar iyo toban saac ninka kursi ku fadhiya raaxa ninkaasi ma haystaa kursigaa laba saac haddaad kursi ku fadhida nin walba waad aragteen markaad laba saac ninkii kursi ku fadhiyaay waa daalaysaa naftaa ku qabanaysa afar iyo toban saac buu fadhiyaa ayna sacaada male xoolaha sacaada marka kuma jirto boqoraddii ingiriiska oo la odhan jiray dayana qofkii xusuustaa xusuustaa ninety sevenkii waa tii ku dhimatay faransiiska iyadoo nin masri ah faid duudi ninkii la odhan jiray la cararaysa imra ah fii qasri almalakiya ku jirta adduunka yani boqortooyadu waa wax weyn dadka siday u arkaan raaxoo dhani halkaasay raaxo adduun baa taala gurigaa reer boqor gabadhii ku jirtay nin masri ah oo waddanka qaxooti ku yimid ayay guri xagga dambe weliba kala baxday gadaal xagga hore kama bixina gadaal bay ka baxeen talaban lisacaada iyadoo raadinaysa la carartay kadibna nafaqi ay ku dhinteen baabuurkoodii haddaba ayuha alaxiba almaal laysa fiihi sacaada haddaba sacaadadu ma ku jirtaa ashuhra inaad qofku caan uu yahay oo caan la noqdo laba qola haddaan soo qaadno nimankan ciyaartooyga ah maalan oo riyaadada ka shaqeeya waa dadka dadka ugu caansan bay ku jiraan dadka dhallinyarta aada u yaqaane banooniga iyo dadka hawshaas yaqaan baa haddii la weydiiyo wada garanaya wamaca dalik waxay ku nool yihiin min mucaskar ilaa mucaskar yacnii mukhayam meel baa la dejiyaa waa laga raraa meel kale la geeyaa waa laga sii socdaa meel kale weligood safar bay ku jiraan raaxa kuma noolaadaan wiilkan soomaaliga ahoo ingiriiska u orda maxamed faarax la yidhaahdo baa waxaa waad aragteen waa nin dhuuban oo tacbaana ood aragteen ninkaas isagoo qisadiisa ka sheekayna waa aragteen baa suuragala laakiin anigu maraykanka aan joogo buuraha meel la yidhaahdo ee california iyo yuta baa ninkaa la keenaa baa la yidhi buurtaasaa xilliga barafka uu jiro intii la saaro baa lagu tababaraa fii xiin ay dadku ku jiraan raaxo oo adigu aada maaragtay guryaha daafi aad degan tahay isagoo halkaasuu ku tababaranaya si uu orodkaa u sameeyo si uu jawigaa ula qabsado si uu xilli walba u samayn karo marka dad raaxa ku jira ma aha kuwa fanaaniinta iyo iyagu halkaa ka raadiyana warkoodaba daa xadith walaa xaraj usarkoodii wax qoysaskoodii isma haystaan inta fanaaniinta intooda badan fashal usari baa ku wada dhacay wax isqaba waaba ku yaryahay bal fiirsada mukhadaraad iyo daraagisay ku wada kacaan oo ku socdaan oo markay rabaan inay hawl sameeyaan habeenkaa laga soo dharjinayaa waxay u arkaan inay tahay sacaadoo taa laakiin xaqiiqatan ma aha waxaana xaqiiqadooda kuu sheegi kuwa fankaa intay galeen ka baxay ayaa xaqiiqada sheegaya noloshay ku noolaayeen iyo wixii soo mari jiray iyo sida maanta ay yihiin ayib nin masri ahaay oo la odhan jiray anwar wajdi bay xaaskiisu mumahilad isla ahaayeen bay ka sheekaynaysaa waxay tihi wuxuu yidhi ilaahayow isii milyoon junee walow marad xitaa iyo jiri xitaa hadday gu dhacdo bal yani hal milyan oo geniga masar ah ilaahow isii ilaahu marad haygu dhaco iyo jirabu markaase xaaskiisa waxay ku tiri maxaad ku fali ee haddaad jirato wuxuu yidhi nisf min almaal haaf ka mida maradkaan ku dawayn haafna waan ku raaxaysan oo sacaadaan ku raadsanaya iyada mudakaraadkeeda ku qortay waxay tiri hal milyan iyo ka badan buu ilaahay siiyey laakiin maradkii kansar baa ku dhacay halkii milyan iyo ka badan oon raadinay baa lagu daweeyey mana uusan ka kicin cunto iyo raaxana maalintii baa laga joojiyey sidiibuna ku dhintay ayib sacaadadu ma ku jirtaa fi shahaadaat nayli darajaat alculaa yani alculya darajooyinka sare magister doctoraa fulan rofesor in la yidhahdo ma ku jirtaa iyadana bal hal qiso aan ka soo qaadno gabar dhakhtarad ah oo markii u dambaysay ku qaylinaysay khuduu shahaadaatii waacuunii zawjan ismacuunii kalimata maama shahaadooyinkayga qaata laakiin waxay tihi zawj isiiya nin imaqashiya kelimada hooyo gabadhaa iyadaa ka sheekaysay nolosheeda waxay tidhi asaaca saabica sabaaxan fii kulli yowm toddobada subaxnimo aroortii mar walba waa saacad i iscaajisa oo aan necbahay markaan saa'iqaygay ninka baabuurka dirawalka la ii soo diro oo ciyaadada aan usii socdo isbitaal iyadu iska leedahay buu usii wadaa markii marka aan baabuurka soo koro oo wiilka darawalka i wado maalin walba saacaddaasi waa saacad aan u necbahay wuxuu iisii wadaabay tihi ilaa zinzaanati madfanii wa zinzaanatii sinsaanada waxaa la yidhaahdaa xabsi infiraadi waa xabsiyada dadka lagu xido ee weliba goonida oodan qof kale lagu tusayn dadka waad aragteen siyaasiyiintii iyo isku dadku isku xabsi maaha qaar baa meel cidlaha keligood lagu tuuraa oon banaanka arkayn uun hawada la tusayno oon qoraxda la tusayno waxba uusan ogeyn adduun gooru gabal dhacaya gooru halkaasay ila mid tahay bay tihi meeshaa markuu subxii iisii wado wiilkaas markii waxay tidhi aan galo ciyaadada aan soo galo mathwaya bay ku cabirtay bedel inay tiraahdo mustashfahaygii iyo meeshaydii ama maktabii markaan saa u soo istaago waxaan u imaadaa bay tiri haweenkii oo caruurtoodii yaryareedoo wada ooyeyso isugaya aniga markaasa waxay soo fiiriyaan dharka aan qabo wadaartay dhakhaatiirtu dhar cad bay qaataan iyagoo u malaynaaya dharkaa cad inay tahay burtatu xariirin farisiya fii nadarihim oo fii nadarihin dumarkaasi waxay u arkaan mara aad u qurux badan oo xariir ah dahab laga sameeyey inaan qabo laakiin anugu waxaan u arkaabay tiri libaasu xadaadin dadka tumaalada ah ehee ka shaqeeya biraha dharka wasakhda badan ay qabaan mid lamiduu aniga iya samaacada markaan soo qaado dhakhtarka waad aragteenoo wuxuu ku dhagaystaa qalabkaanuu watou dadka ku fiiriyo dhaguhu gashadaa markaan saa u soo qaado samaacada aniga waxay ii tahay bay tiri xarigii dadka lagu marjin jiray ee lagu dili jiray mishnaqa kii markii sadaam xuseen iyo la gelinaya waa aragtay lagu jiidaayey kaasuba aniga iila mid yahay bay tiri waxaad mooddaa in lagu dilaayo siday u nacday ayib ugu dambaynta waxay tihi khuduu shahaadaatii wamacaatifii wakula maraajicii qaata shahaadooyinkayga iyo dharkan cadcadeen qabo iyo maraajicdii dhakhtarnimada wasmacuunii kelimata maama kelimada hooyo hal mar i maqashiye hal mar aan kelimadaa maqlo sacaadadii awey marka shahaadooyin kuma jiro dadka raadiye inta badan shahaadooyinka sariya gabdhuhu se u daba socdaan u daba socdaan marka dambe waa kuwan aragtay xitaa waqhtigu ku dhammaado meeqaa guurkii sidaa uga tegay meeqaa waqhtigii saa ugu dhammaaday saacadadu marka kuma jirto mansibka ma ku jirtaa iyo inuu ninku noqdo ra'iis ama wasiir ama meel sara inaad qabsato waxaa la yidhaahdaa adduunkana waa hami fi dunya wa nadaamatun wa xasratun fi laakhira si rasuulku yihi sala allahu aley wasalam qofkaan xaqeeda ku qaadin qofka intuu mas-uuliyad qabto aan mas-uuliyadda xaqeeda ku qaadin adduunkana waa hami iyo dhibaataad ku noolaan iyo sideed u ilaalisaayoo armaa lagaa qaataa mansabkan aakharana nidaamiya qooma maba kuu dheer iyo shalayto iyo su-aal lagu soo istaajin doono waa kulligeedba tacab iyo irhaaq iyo dhibaato ayuu qofku kala kulmaa ayib walidaalika baad aragtay dadka xitaa siyaasadda u carara hadda haweeneydan hillary clinton maalin dhexdeera iyadoo taagana taagida ka dhacaysa waayu qofku taagnida uga dhacayaa waa irhaaq waa daal waa rafaad ma seexanin meeqaa la soo diyaarinayay meeqii hawshan inay maanta halkaa timaado ku soo jirtay madaweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif waa kaad artay ataa xaaskiisu iyadoo daba taagan bay taagnida ka dhacday sumeedan wada fiirsanayn maxaa gabadha ayaa riday oo taagnida uga dhacaysaa waa rafaad isaga xataa uu sheegay habeenki waa kii yidhi waa la daalay baan u malaynayaa <laughs> ssaas ma dhihin waa la daalay baan u malaynayaa buu yii dabcan way daashay wuuna ogyahay inay daashay rafaadsan rafaadsantah gabar la yidhi caawo dhan taagnow oo ninkaa khudbada akhriya daba taagnow waa mashaakil raaxa ma taallo sacada ma taallo gabadha gurigeeday sacaado ku lahay halkaasay boqorad ku ahay ayib kadaafi ninkii la odhan jiray ee kibirka badnaa takaburka badnaa dadka markuu la fadhiya xitaa dadka ma fiirin jirin khadaafi waxaa la yidhi xitaa hadalkiisa xitaa si fiican uma hadli jirin dadka waxaa la moodi jiray inuu washagshagaan la yidhi ama uu dadka yahay inta badan ma ahayn wuu hadli yaqeen si fiican buu hadlaaye kibir buu qaabkaa ugu hadli jiraa layidhi ninkaas iska dhigaya dadkan dhan iyo waxaan ag farfadhiya waxay yihiin inaan jirin dumarkaasuu ka dhigtay waardi oo ragguu khilaafayaa teendhadaasuu iska degan yahay oo qasri ma degana geelaasuu iska maalayaa ummadan dhan buu garab marayaa waxay samaynayaa <clears throat> markuu soo fadhiisto luguhu isdul saaranaya ninkii nooca ahaa ee takabur intaa ka gaadhay afartan sano kursigaa ku fadhiyey hv hv isagoo dhisagoo e, dhahayuu dhintay soomay kelimadiisii ugu dambeysay hv yani wuxuu la yaabanaa wiilashaan yaryaree ee maaragtay sidii loo dilay baa yaab ku noqotayba maxaa dhacay maxaa dhacay isagoo dhahay buu adduunka tegay marka madaxtinimona <clears throat> waa taas weeya haddaba amhilada ayuha alaxiba duwalka laga yaabo dhalinyaro badan inay u arkaan xitaa inay duwalka hadda eh, oroba oo kale fi sacaada inay ku nooshahay duwal scandinavian waa duwalka ugu qanisan baa laydhaha dowlatu sawaid sweden oo kale eh, sheekh cabdiraxiin yaa khayr allah siiya iskaga yimid intay fahmeen bay iskaga yimaadeen halkan iska yimaadeen noo soo duceeyey annagana insha allahu tacaala in ilaahayna gaadhsiiyo inaan iimaankaas oon iskaga nimaadnay insha allahu tacaala runtii uma joogno xoole inaan ka ururino daan idiin sheegay waxaan ujeednaa u joognaa inaan dadka soomaaliyeed ee meesha ha tegay haweenka iyo caruurta halkaa jooga aan reerreebno intaasaan u joognaa oo aan ka reebno gaalo oo aan wixii ilaahay islaamka soo geliyana aan soo islaamino ilaahay xamdigii waa aragteen baan u malaynayaa kilibyo badan oo dadaan shahaado u qabanayno qaarkiin waa arkeen sanadkii hore keliyeeta intaan xusuusto masaajidka aan joogo taqriiban konton qof baan tawxiidka ugu qabtay alxamdu lilah yani waxaa laga yaaba laba habeen isku xiga labadaba inaan midba qof u yimaado iyagaa imaanaya annaga juhdi aan ku bixinay ma ahayn xaqiiqatan tawciy wacdi aan gaadhsiinayna ma ahayn laakiin waxaan isleeyahay uun islaamka dadba intay iska yimaadaan gabar yar oo inaad aragteen baa laga yaabaa sagaal jir ahayd baa masaajidka habeen la igu keenay gabar sagaali jir ah ama xafiiskayga ku jira baa waxaa lagu yidhi eh, sheekh banaanka lagu joogaa waa markii salaada cishaaga la tukaday waan soo baxay banaankaan imid eh, baabuurkaasa lagu sugi baa layidhi baabuurkii baan imid baabuurka waxaa wadaa haweeney maraykana oo cadaana oo surwaal jens baa qabta oo madax qaawan sa haddaan u fiiriyey dhinacaasoo kane ay baa ku jira aniga marka markii hore hal tallaabaan dib u qaaday markii dambana laba tallaabaan dib usii qaaday <laughs> soomaalidu ayga way nacab tahay haweeneyda markaan arkay un soo dhawaado qofkana kuu yeeri hal mar baan gadaal u istaagay markaan ayga arkayna laba jeer baan gadaal usii istaagay kaalay bay tii i haddana soo noqoy tii kaalay waxay tiri ma waxaa tahay imaamka masaajidka haabaan ku ii waxay tii gadaal waa bawr faan bawr weyn weeye gadaal fiiri gabar yaraa ku jirta oo sagaal jir ah ninbaa ii yeero isaguna la socda gabadhan waxay tiri masaajidka igeeye meel fog bay ka yimaadeen masaajidka igeeye gabadha waa loo soo labiso oo dhar xijaabay qabtaa dharka ay qabtay gabadhu anigu uma xirin iyada qabtay ay timi hooyadeedna waa qaawantaa horta soo degaan ku yihi markaa arka ayay tiri gabadhaani waxay tiri masaajidkai geeyabana soo degaa way soo degeen masaajidkii aan soo geliyey masaajidka iyaga alxamdulilah aad waa masaajid weyn oo aad u qurux badan oo gogol aad u qurux badan maasha alla taalo markaasaa gogoshana la dhigay masaajidkiibay la yaabtay way soo dhex martay waa meel qurux badan waa meel wanaagsan way yaabeen iyagii dhannaa kadib musqushu ma geli karnaa baa layihi waad geli kartaan baa musqushay galeen way soo noqdeen gabadhii yareed waxaa la yii waxay tiri gabadhan anugu ma idin raacayo waan joogayaa masaajidkaan joogaya imaamkan la joogaya <laughs> gabdhaan u yeero oo masaajidka joogay alxamdulilah dacwada runtii xaggaa haddaan idinka waramo mar gaar inaan idinka warramo insha allahu tacaala dacwo fiican baa ka jirta waxaa laga yaabaa maraykan iyo markii la yidhahdo dadku inay sas ka qaadaan lakiin waxaan idiin sheegay masaajidka aan joogno ilaahay xamdigii ee habeenkii saacaddu labiiyo tobanka taqriiban markay ku dhawaato waddanku habeen ma jiro xaggaa yacni waxaa laga yaabaa saaca isna cashir bileil labiiyo tobankii markay saacaddu hadda tahay in gabdhaha yuuska iyo dhallinyarta ah masaajidka laga soo dareeriyo oo ninka dadka masaajidka ka shaqeeya ay soo saaran o masaajidka waa la xidhiya kasoo soo baxa saacadda iska dhex fadhiya ilahi xamdi gabdhihii baan u yeero waxaan ihi kaalee gabadhaan yar u imaada bal kaalee la hadla kaalee gabadhii si fiican baan dadkii adugu wax ugu sheegsheegnay gabadhii waxaan ku qancinay inay laabtaan oy noo yimaadaan haddana noo soo laabtaan maamadii baan isu sii diyaarin oon dhar iyo usii diyaarinay iyadana insha allahu tacaalaa gabadhii qisa ayay u sheegeen gabdhihii ay uga warantay markaan anuu ka tegay bay gabdhihii uga warameen qiso cajab badan allahu aclam qisadaa waxay yidhaahdeen gabadhan markay uurka ku jirtay aabbaheed iyo hooyadeed waxay isku waafaqeen in la soo rido uurka xagga waxaa la yidhaahdaa accidenti buu ku dhacay iyo looma qastin iyo laguma talagelin iyo kan maanaa rabin iyo labaan rabnay saddex maanaa rabin iyo ilmo aan la rabin buu ahaa gabadhii waxaa lagu itifaaqay in la soo rido isbitaalkaa la tegay baaritaan baa la saaray ilmihii waa la waayay markii qalabkii la saaraa layihi waxay dhahday hooyadeed waan ka quusanay ilmihii markii la waay waan iska soo noqonay uurkii weli waad leedahay faraha laga qaaday waa sidiiba ku dhashay gabadhii ilaahay xamdigii masaajidkay timid waagii dambe guureen guureenoo waynaga fogaadeen almuhim waxaa ii geeyey xayaatada wadamadan scandinavianka dowladda suwayd baan ka hadlaayay waa akhnaa dowla baa la yidhaahdaa min xayu dakhli lfardi marka la yidhaahdo sweden qofka lacagta soo gasha waa wadamada ugu badan weeye dakhliga lacagta soo gasha walaakiin daraasaad la sameeyey waxay soo saareen inay tahay aclaa nisba fi limtixaar yacni dadka isdila iyow waddanka ugu badan inuu yadaya yahay waddamada islaamka iyagoo ugu faqrisan iyo kuwa carabta haddana nisbada ugu yar ee isdilka iyaga ayaa laga helay marka sacaado kuma jirto haddaba sacaadadu xaggay ku jirtaa ayuhalxib sacaadada intaanan u gelin asbaabu sacaada waxaala sucadaa baan wax yar ka hadlaynaa mawaanicda asacaada oo iyaga naftoodu diidaya wax diidayaa jira sacaadu gaalnimadaa ka mida sardi kormarun baan ku samaynayaa kama gaaro yani gaalnimada ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu iimaanka gara mariyo waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi sama dayiq sacaado ma haysto qofku hadduusan ahlu iimaan ahayn sacaado heli maayo waxaa ka mida macaasida iyo aathaamta iyo jaraa'imtu hadday qofka ku badato dadka ahlu macsiyada ah nin la odhan jiray filasuufkii yunaan suqraad baa wuxuu yidhi ina almujrima daa'iman ashqaa min daxiyati qofka mujrimka ah xitaa qofka uu dila isagaa ka ayaan daran dadka soomaaliyadaan arag dadka dhaca iyo kuwan mooryaanta iyo kuwan ummadaha dhibe iyo kuwa dadka ugu rafaad badan ugu dhibaato badan waa iyaga sidaama muuqaalkooda waa bedelan yahay daroogay ku socdaan naftiibaa haysa waxaanay dhacayaan iyo waxaanay ummadda dhaafinayaan waxaasoo dhan saacada kuma haysta isagaa qof xataa hadday dilaan iyagaa waayaan dar xaggeed ku noolaan doontaa adigana caawa waa lagu dilayaa ayib xiqdiga xasadka iyo khiirada iyo am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli dadka dadka xasta saacada ma haystaan dadka khilliga iyo xiqdiga qalbiga ugu jiraay saacada ma haysaan walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu sacaada ma haystaan dadka carada badan sacaada ma haystaan tacaasi iyo bay ku nool yihiin iyaguna dadka tashaa'umka iyo xumaanta mar walba uun waxun ka fikira oo waxun malaysta sacaada ma haystaan mukhadiraadka iyo daroogada dadka isticmaalaay sacaada ma haystaan iyagu sacaada u malaynayaan adduunkaan isku dhaafinaynaa waxbaan isku dhaafinaynaa laakiin xaqiiqada sacaada ma haystaan haddaba sacaadadu ayuha laxiba xaggee ku jirtaa qofka aan asbaabta sacaadada qaadanin sacaadana raadinaya yasduqu calayhi qowlu shaacir ninkan gabayaaga ah baa ku rumoobaya oo tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabsi yacnii annajaah baad raadin iyo maaragtay badbaado waddadeediina mari maysi wax suuragala maaha doomaha marka la kaxaynayo meel baadiyo ahoo duur ah doonta laguma wado ee waxaa lagu wadaa uun meel biyo soo sidaa maa sacaadadana asbaabteeda horta la imo haddaba asbaabu sacaada baan rabnaa inaan wax ka sheegno waxaa ka mid a ah lomber one aliimaanu waalcamalu saalix iimaan iyo camal saalix inuu qofku leeyahay uu la yimaado sacaadada takmunu huna halkaasay ku jirtaa allah subxaanah wa tacaala وكلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال المفسرون حياة سعيدة ها qofka camal fiican man camila saalixan min dakarin ow unha camal fiican ruuxa la yimaada rag iyo dumar midkuu raba ha noqdo wa mu'min iimaanna laga helo falanuxyiyannahu xayaatan tayiba xayaato fiican ayaanu siinaynaa cajaban rasuulku waa kila sal lla ly slm limri lmu'min ina amrahu kulahu khayr muminka waa cajaban liamri lmu'min haddii ay in asaabathu saraa shakara fakaana khayra lah wain asaabathu daraa sabra fakaana khayra lah fi kilta alxaalatayn almu'min waa saciid qofka muminka labada xaalab dhibaata hadday ku dhacdo waa sabra hadduu nicam helo waa shukrinayaa ayib rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam salaada ayuu ka heli jiray raaxa asacaada asacaada hiya fi salaa salaadeen maanta ka sheekaynaynay ee khushuucda leh maaha salaaddu salaad inaga rid iyo inaga tuur taas ma ah waa tii dhabta ahayd qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun taa wey rasuulku muxuu odhan jiray sala allahu alay wasalam aqim salaa ya bilaal arixnaa bisalaa aqim salaa ya bilaal bilaalow salaada u aqim aan ku raaxaysan ha wa jucilat asalaatu qurata cayni saa soo odhan jiray sala allahu alay wasalam salaada waxaa laga dhigay qurata cayni waidaa idaa xasabahu amru xitaa haddii rasuulka arrin ay murjiso umuur ay ku dhacdo salaad buu geli jiray maxaa jira raaxadiisuu ka helaa halkaasuu ka helayaa asheekh ibnu ayuha alaxiba baa wuxuu ka sheekeeyey sheekhiisii sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya ina fi ddunyaa janna man lam yadkhulha laa yadkhulu jannat alaakhira u fiirsada hadalka ina fi ddunyaa janna adduunka jannuu leeyahay man lam yadkhulha qofkaan jannada adduunka gelin laa yadkhulu jannata alaakhira jannada aakhira geli maayo uma qaala wuxuu yidhi maa yasnacu acdaa'ii bi maxay aniga cadawaygu igu samaynayaan maxay iga qaadayaan oo kale way cadawaygu ina jannatii wa bustaanii fii qalbi jannadayda iyo beertayda iyo meesha aan ku raaxaystaayo qalbigay igu jirtaa ayib inamaa aynamaa ruuxtu fahiya macii laa tufaariqunii meel alla meeshaan aadana jannadaydu way ila socotaa iga hari mayso ina xabsii khalwa haddii ay ixiraan waa kii odhanayay khalway bay gelinayaan oo meel aan ku cibaadaysto oo mashaaqishii adduunka aan kaga tago oo ilaahay subxaana munaajaadkiisa ku galo buuxbuuxadaasaan gelayaabu wa qatlii shahaada hadday dilaanna shahaadaabaan qaadanaya waana wixii ugu fiicnaa u raadsanaya wa ikhraajii min beledii siyaax hadday magaalada iga saaraan oy masaafuriyaan dalxiis bayba i dirayaan oo ii noqonaysaa ayib wuxuu yidhi ina almaxbuus almaxbuusu u fiirso qofka maxbuuska oo xiran waa man xubisa qalbuhu can rabbihi tabaaraka wa tacaala maxbuus waxaa la yidhaahdaa qofka qalbigiisa alla laga xiray subxaan allah xaqiiqa wey hadalkaas kaasaa xiran qofka ilaahay qalbigiisa laga xiro kaasaa maxbuus waalma'suuru man asaraw hawaah qofka lasoo qafaashayna waa qofka hawadiisu qafaalata wey kaasaa la odhan karaa hebel waa la qafaashay hebel waa la xiray waa lala tegay isagoo marka qalcadii iyo meeshay ku xireeyeen ku jira yaa wuxuu yidhi gudaha markuu galay intuu fiiriyey faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxmatu wadaahiruhu min qibalihi alcadaab ha banaanka junuud iyo askar iyo jinni baa taagan gudahana jannadiisii iyo beertiisii buu ku haystaa isagu halkaasuu ku jiraa ayib ibnu baa marka wuxuu leeyahy raximah llah wallaahi maa ra'aytu axada atyaba cayshan qatu ma aanan arag weligay sheekh alislaam qofka nolol fiicna maca maa kaana fiihi min dayqi alcayshi waalxabsi waltahdiidi walirhaam iyada oo dhibaato badan uu haddana ku jiray daal badan iyo xabsi uu ku jiray wa maca dalika min atyab annaasi cayshan buu ahaa dadka dadka ugu nolol fiican buu ahaa wa ashraxuhum sadran dadka ugu laab waasacsan buu ahaa wa aqwaahum dadka ugu qalbi xoog badan buu ahaa wuxuu yidhi markii shidada iyo cabsida iyo qoofka iyo dhibaatadu nagu badato waxaabanu aadi jirnay sheekh alislaam ibnu taymiya intuu noo sheekeeyaa markaan kalaamkiisa maqalo ba annaga oo inshiraax sadria haysanoo faraxsan baanu soo noqon jirnay yaquulu lmustafaa sala allahu calayhi waaalih wasalam halaathun man kuna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan xalaawa inuu helo qofku macaan inuu helo an yakuuna allah warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma baa ugu horreeyey sooma allah iyo rasuulku inay yihiin waxa aad ugu jeceshahay lumber one inay kuu joogaan walidalika wuxuu ku fasiray sheekh ibnu اlqayim raximah اllah fi madaarij الsaalikiin wuxuu yidhi faatyabu ma fi اdunya macrifatuhu wa maxabatuh adduunka waxa ugu fiican oo qof la siiyaayey waa allah jacaylkiisa subxaanahu wa tacaala wa aladu maa fi ljannati ru'yatuhu wa mushaahadatuh jannada waxa ugu fiican oo qofka la siiyana markaad jannada gasho waa aragtida ilaahay wey subxaanahu wa tacaala inaad aragto wey famaxabatu wamacrifatuhu quratu lcuyuun waladat larwaax wabahjat lquluub wanaciimu dunya wasuruura walidalika sheekh xasan albasri raximah llah baa wuxuu yihi tafaqadu alxalaawata fi alaain macaanka iyo sacaadada ka raadiya saddex shay saddex shay uun ka raadiya fi salaa wa fi dikri wa fi qiraa'ati alqur'aan salaada iyo dikriga ilaahay iyo qur'aanka akhriskiisa fain wajadtum haddaad ka heshaan alxamdu lilah wailaa faaclamuu ana albaaba muqlaq haddaad ka weydaan waxaad ogaataan albaabku waa idinka xidhaya albaabku waa kaa xidhaya haddii aadan salaadaada raaxo ku haysanin haddaadan dikriga ilaahay ku macaansanaynin haddii qur-aanka aadan ku aqrinaynin tadabur iyo qiraa'a aadan qur-aanka ilaahay aqrinaynin oo kitaabkii la saaxiibaada la ahayn albaabku waa kaa xidhay sidaa ogow qodobka labaad ayuha alaxiba sacaadada laga helaayo waa aliimaanu bilqada waalqadar in la rumeeyo allah qadihiisa iyo qadarkiisa si dhab in loo rumeeyo waxayna ka mid tahay min ahami sifaat asucadaa ayay ka mid tahay qof walboo adduunkan joogana dhibaata way la soo gudboonaanaysaa laakiin wuxuu noqonayaa baytulqasiidku maku sabirtay mise maada ku sabray curwa bin zubayr qisadiisa maantaan ka sheekaynay intii khudbada joogtay walacalla inay jiraan dadaan joogin wax yar si sariica haddaan ugu celiyo waxayd qisadaas alqada walqadar aliimaanu bilqada walqadar baa xalaawa lagu helaa aliimaanu bilqada walqadari khayrihi wa sharihi baa sacaada lagu helaa dhab iyo reerreynta ninkaasaa dareemay curwa binu zubayr waa kii jiro ay ku dhacday oo lugta uga dhacday lugta in la gooyo ayaa marka dhakhaatiirtii ku taliyeen waxayna kula taliyeen inay khamro siiyaan si uusan xanuunka u dareemin wuu ka diiday oo wuxuu yidhi qalbigaygu dikriga ilaahay ma halmaamayaa haabay yidhahan waa miyir daboolmaysaayo waxba ogaan maysid wuxuu yidhi maya haye dariiqo kale hala la keeno wuxuu yidhi anaa idin tusinaya salaad baan gelayaaye salaadda markaan tukanayo lugta iga jara markaasaan mashquulayaa wuu baxayaa yunaaji rabbahu ilaahay buu la faqayaa subxaana wa tacaala amaam allaahi buu taagayaa markaa gooya tiibaa la qaatay isagoo salaadii ku jira baa lugta laga gooyay waxaa la yidhi maa taxaraka isma dhaqaajinin laakiin markay saliid karkaraysa geliyeen lugtiisi oo ahayd xilligaas sida dadka lagu daaweeyo dhiig joojinta siduu dhiiggaasi u joogsan lahaa baa saliid karkaraysa la gelinaa meesha la gooya ayaa miir daboolmay habeenkii buu soo miirsaday wakhti dambe markuu soo kacay baa lagu yidhi axsana allahu cazaaka fii rijlika wa axsana allahu cazaaka fii ibnika ilaahay samir iimaan iimaana kaasiyo lugtaadii waa la gooyey ilaahay samir iimaan kalaa kaasiyo wiilkaagiina wuu dhintay fii athnaa hadii alumuur intii uu qaybuubada ku jiro maqnaabu wiilkiisina dhintay bikulli tasliimin biqadaa'i illaahi wa qadarihi isagoo isu dhiibay baa wuxuu yidhi alxamdu lilah alxamdu lilah yaa rab in kunta btalayta faqad caafayt wa in kunta akhadta faqad acطayta wa abqayt ilaahayow mar walba adaa mahadsan haddii aad i imtixaantay waan soo caafimaaday waa aniga soo naaxay soo baraarugay haddii aad qaadatay wiilkaygiina markii hore baad aysiin ina lilaahi ma acطaa walahu ma akhad markii hore adaa bixiyey kuwo kalena waad ii daysay oo way ii joogaan waa inshiraax sadri iyo iطminaan iyo sacaado qofkaasaa dareemaya ayuha alaxiba hadihi hiy sacaada sacaadadu waxaa kaloo ku jirtaa alcilmu الsharci culimada caarifiinta ee rabbaaniyiinta ee ahlucilmiga ah iyagaa sacaada haysta waxaa jira nin la odhan jiray abulxasan azaahid oo waddanka masar u dhashay oo ku soo aaday xilli nin la odhan jiray axmed ibni tuuluun oo ahaa nin jaa'ir ah waddanka masar xilligaa xukumayey oo dadka layn jiray buu sheekhu maqlay wuu adkaysan waayey ninkaasi wuxuu samayn waxaa la yidhaahdaa iska dhaaf dadka kale sida kale uu u dilay sideed iyo toban kun oo qof baa wuxuu u dilay gaajiya oon cuntada kale uu dilay sideed iyo toban kun asheekh abulxasan azaahid baa intuu u yimid baa wuxuu ku yidhi dhaalim baa tahaye ummadda daah racyadaadii waa dhibtay ilaahay ka baq wuu wacdiyey kadibna sidaa duqaadda ku taqiinay wuu carooday aad buu uga carooday ninkii dadka iska layn jiray oo wadaad maanta sidaa ku dhahaya arkay wuxuu yihi ninkan waa inaan ciqaabo weliba sida ugu xun baan u ciqaabayaa wuxuu ihi libaax ha la gaajeeyo cuntada ha loo diido libaaxa ha laga joojiyo cuntada saddex maalmood three days waa inuusan libaaxaasi waxba afka gelinin saddex maalmood kadib baa libaaxii la soo daayey ninkii wadaadkii oo halkaas fadhiyaa libaaxii lagu sii daayay waxyaadaha cajabta badan libaaxi waa soo socdaa waa ceeyaa waa reemayaa ninkani wuu iska fadhiyaa yataqadam waa yata'ahar mar hor buu soo dhaqaaqi marna gadaal buu u dhaqaaqi libaaxuna wixii caruu ka daba cararaaye haddaad u istaagto waa laga yaabaa inuu isaga naftiisu xisaabaadkiisa u qaato muddo haddii sidaa ugu soo dhadhowaanayey wuu ka istaagay ninkiina wuu iska fadhiyaa wadaadkii waa iska fadhiyaaba waxba kama maqana ma cabsi kama muuqato dadkii bayna bakin wakhaayfin lihada sheikh azahi nin ooyaya culimadii ummadii oo dhan nin ooyaya iyo nin yaaban iyo nin wadaadkaa loo wada baqayaa maanta libaaxan siduu yeeli doono ugu dambayn waxaa la yidhi libaaxii waa soo dhaqaaqay wadaadkiibuu u yimid wuu ursaday tartiib buu carfiyey saasuu sanka u saaray kadibna wuu ka laaftay dadkiibaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar wuxuu yidhi igu yeera wadaadka bal halla iigu yeero markii loo yeeray ayaa wuxuu yidhi niyow markii libaaxa uu kugu soo socday ma cabsanayso maxaa ka fikiraysa xilligaa wuxuu yidhi ma cabsanayn oo maxaa ka fikiraysa waxaan ka fikirayay buui libaaxu markuu igu soo socday lucaabul asad libaaxan haddii uu afka isaaro oo dhareerkiiyo uu itaabsiiyo hal huwa daahirun am najisun waysada inuu iga burinayo iyo in kale libaax afkiisu iyo locaabka ka daadanaya abbaan un ka fikiraayabu subxaana allah huwa fii waadin wa huwa fii waadin aakhar isku meel uma socdaan anugu waxbaan ka fikiraya masaladan ma daahir baa mise waa nijaas oo dharkayga dhowaan ma dhaqayaa baan ka fikiraya wuxuu yihi ma cabsatay ma cabsanin buui maxaa jira buui faina allaha qad kafaanii dalika buui ilahay baa iga kaafiyey subxaana wa tacaala hadihiy sacaada ayuha alaxiba hada huwa saciid qofka saciidka waa kaas asacaada marka iimaanka iyo alcilmu naafic baa inshiraax sadri a ah lagu helaa mowqifkiisaas ee salbiga ah runtii wuxuuna xusuusinayaa mowqifkii saxaabigii khubayb ibnu cadiy qisadiisa waad wada xusuusanaysaan khubayb ibnu caday markii mushrikiinta ay gacanta ku dhigeen markii ay yidhaahdeen inta aan lagu dilin wax dan ama leedahay xaaja hallaka xaaja wuxuu yidhi haa laba ragcadood aan tukado ii suga huwa awalu man sanna ragcatayni qabla alqatli baa la yidhaahdaa ninka jideeyey buu ahaa laba ragcadood buu tukaday oo si fiican u tukaday kadibna waa kii yidhi wallaahi haddaana ka baqaynin inay yidhaahdaan wuu cabsanayaayoo salaaduu isku maaweelinayaa waan sii dheerayn lahaa waan ku raaxaysanaya laakiin intaasaan diidaya inay ii maleeyaan inaan cabsanaa kadibna waa kay su-aasha weydiiyeen ooy ku yidhaahdeen ma jeclaan lahayd in muxamed maanta booskaaga la keeno adiguna reerkaagii aada iska joogto wuxuu yidhi wallaahi iska dhaafe in moxamed shawka qodax ay muddo wahuwa fii ahli isagoo reerkiisa jooga aniguna halkan aan joogaanaa jeclay iska dhafa kale ayib kadibna waa kii habaaray allahuma axsihim cadada waqtulhum badada walaa tuqaadir minhum axadan buur habaarkii qubeybna waa ku dhacay oo quraysh waa asiibay kadibna gabaygii dhaxalgalka ahaa waa kii ka tegay walastu ubaali xiina uqtlu muslima calaa ayi janbin kana lilahi masracii walastu bimubdin lilcaduwi takhashucan walaa jazacan inii ila allahi marjicii wadalika fi dati lilahi wain yashaa yubaarik calaa awsaali shilwin mumazac gabaygaa dhaxalgalka ah ee iimaanku ku dheehan yahay ayuu ummadda muslimiinta uga tegay shujaaca kiisinimo butuula quwatu yaqiin rusuukhu iimaan ayuu maaragtay yusalii bihabaat yaruddu bihabaat yadcuu calayhim bihabaat ilaahay subxaanah wa tacaala baa sugay waxaa ka mid a ayuha alaxiba waxyaabaha asbaabta lagu helo sacaadada alikhaaru min dikri illaahi wa qiraa'at alqur'aan fikriga ilaahay in la badsado iyo qiraa'at alqur'aan in la aqriyo oo la badiyo alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ilaahay dikrigiisa ayaa qalbigu ku xasila wman acrada can dikrii faina lahu maciishata dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma adduunka nolol danki ah ciriiri qofku hadduu iimaanka ka tago ayuu joogayaa inshiraax sadri ah ayaa diinta lagu helaa ayib inuu ilaahay ku siiyo rabbi ishrax lii sadri ilahay inuu qalbigaaga waasixiyo baa sacaado lagu helaa alyaqiin waxaana la yidhahdaa dadka sacaadada dhabta ah muuminiinta ayaa filjanna ku helaya in sha allahu tacaala waama aladiina suciduu fafi ljannati khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaat waalardu ila ma shaaa rabuka caطaءa hayra majduud ayib ayuha alaxiba waxaa ka mida waxyaabaha sacaadada ah xadiidkii rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam uu yidhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir bal fiirsado sacaada addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir ibnu xajar casqalaani iyo nin yahuudi ah qiso ayaa dhex martay ibnu xajar wuxuu ahaa qaadi qudaad fii masar wakti ka mid ah wakhtiyadiisii waddanka masar qudaad oo dhan buu ugu sarreeyey qaadiguna dee waa darajo saro weeye markuu soo baxuu xafiiskiisa usii socdo mowkib ayaa la soconayay waa baabuurtan hadda aad artay madaxweyneyaasha raaca oo kale tirada badan baa intaasa ah, fardihii baa marka la socday tira badan xagga hore xagga dambe nin yahuudi ahoo jidka ka shaqeeya oo dhar wasakh badan qaba oo kuwa weliba saliidi iyo ka shaqeeya meeshaas fadhiya baa yidhi istaag qif bal joogso ibnu xajaro wuu istaagay wuxuu ku yidhi waxaan kaa rabaa inaad ii fasirto xadiidka rasuulkiinu sheegay oo dhahaya addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir maxay tahay buu yidhi jannada anigu aan ku jiro hadda maxayse tahay sijniga iyo xabsiga aad ku jirto adigaan farduhu ku garab socdaan laakiin dadka ahlu cilmiga ayuha alaxiba waxaa laga faa'iidaystaa la joogooda iyo waxweydiintooda iyo suxbadooda culimada iyo inta badan waxaa laga faa'iidaystaa cilmi iyo caqli labadaba xaqiiqadu waa sidaa ninbaa waa igu oran jiray kutubta sheekh albani raximahullah baan aad markaa u aqrin jiray kutubtiisa sheekha markaan kitaab ka helaba waa soo qaadan jiray marka aad buu igu arki jiray isaguna wuu yaqiina oo ardayda sheekha mar horu ahaa markaasaa wuxuu yihi sheekh alalbani hadalkaas aad baan runtii ugu bogay wuxuu yihi kutubta albani haddaad aqrido cilmi iyo caqliba waad ka faa'iidaysa jira xikam iyo culimmadu su aasha la weydiin waad aragteen iyo durba si ay surcat wax la yidhaahdo markaaba nin baa raba inuu wax ku qalloociyo hal mar bay durba keenayaan ninkan maxaad kaga jawaabi lahayd hadduu yidhaahdo addunya sijnulmumin bal fasir xadiiskan baa la weri wadaado badan waa uu la laqmayn lahaa soo maa noo sheeg maxay tahay aniga wuxuu yihi raaxadaan ku jiraa waa maxay gaal baan huu yidhi halkaasaan aan ka shaqeeyaa saliidda wasakhdaasaa igu taala adigana waxaa la yidhi sijni iyo xabsi baad ku jirtaa baabuur waxaad ku socotaa fardahaasaad saaranta xafiiskaasaan usii socdaa quruxda badan wuxuu ku yidhi ma rabtaa fasirka xadiiskan waxaa weeye haddii aad ku dhimato gaalnimada aad hadda aad ku jirto oodan toobadkiini oodan shahaadada aadan qaadanin marka loo fiiriyo waxa aad adduunka ku jirto marka laysu fiiriyo cadaabka aakhare kuu yaala jannaad ku jirtaa soo xaqiiqa ma jannaad sidan ugu jirtaa laydhanaad ku maraysa hawadanaad maraysaa xogaagaaga muufadaad maanta iska cunaysaa waa iska raaxaysanaysaa laakiin naar baa ku sugaysa marka jannaad ku jirtaa wuxuu yidhi aniga haddii ilaahay ii qadaro inaan jannada galo oo ilaahayba ii garto waxa xagga ii jira marka loo fiiriyo fardahan iyo kursigan hadda aada u jeedo xabsi bay noqonayaan marka xaggaa wax ii jira wuxuu yidhi ma sidaasa xaaladdu haa buu yidhi kadib wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah sidii buu islaamka soo gala la yidhahda ugu dambeynta ayuha alaxiba waxaa ka mida ah waxyaabaha min aqwa sacaada lagu helo aliltijaa ila allahi subxaana wa tacaala waducaa in ilaahay la magan galo laysu dhiibo la ducaysto rasuulka ducooyinkiisa inta u badan allahuma aslix lii fii diini aladii huwa cismatu amri ducadaa jaamica bal u fiirso imaamu muslim soo saaray adduun iyo aakharo iyo nolol iyo wax walba uga hadlay keenaysa haddana nishaad iyo ziyaado inuu kor usii socdana ducadu sheegayso allahuma aslix lii fii diini aladii huwa cismatu amri waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaash waaslix lii aakhirata alatii fiiha macaad wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kuli khayr wajcal ilmowta raaxatan lii min kuli shar jaamic maanic ducada uu ku ducaysan jira mar badan isagoo ka magangelaya allahuma ini acuudu bika min alhami walxasani walcajzi walkasali waljubni walbukhli wahalabati dayn waqahri rijaal ducooyinka rasuulka ugu badan bay ahayd ilaahay subxana wa taala uu ka magangelay marka ducaduna min aqwa alasbaab aljaalibati lisacaadati wey ayuha alaxibaa waxaan naftayda iyo tiinaba ugu yeedhayaa iyo qof kastaoo kelimadeennaba maqlaa inuu rakbi sacaada uu koro insha allah soo koro uu qaybta qitaarka sacaadada uu soo raaco si aad ugu liibaanto ee alsacaadatu fi daarayn in sha allahu tacala fi اdunya wاlaakhira ilaahayna subxaana wa tacaala wixii aan asiibnay min allahi bay ka ahaadeen wixii aan gafnayna min nafsi wa min ashaytaan bay ka ahaadeen ilaahay iyo rasuulkuwana beri bay ka yihiin wanashhadu an laa ilaha ila anta nastaqfiruka wanatuub ilayka